bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi الmursaliin lilimaam الnawawiyi raximah اllahu tacaala xadiidkii dheeraa ee camr bnu cabasa ayaan ku dhex jirnay camr bnu cabasa markii dambe ee nebiga uu kusoo laabtay salى اllahu عalيyh wali wasalam isagoo madiino jooga ayaa waxa uu ku yidhi waxa uu ku yidhi atacrifunii ma garanaysaa qaala nacam bu waxa uu ku yidhi faqultu yaa rasuul allah waxaan ihi rasuulka ilaahayow akhbirnii ii sheeg camaa callamaka allaahu wuxuu alla ku baray wa ajhaluhu ana ka jaahil ahay akhbirnii ii sheeg can isalaati salaada wax igaga sheeg qaala waxa uu yidhi salli tuko salaata subxi salaadda subax tuko uma markaa dabadeed uqsur ka gaabso cani salaati salaada ka gaabso oo ka joog markaa dabadeed salaada xataa intii tartafica shamsu qoraxda ay ka kor noqoto qiida rumxin waran yacnii wax la egoo kale qiida rumxin wax markaa yacnii waran afkiis oo kale in la eg oo kale intay qoraxda kasoo baxayso fa inahaa iyadu qoraxdu tadlucu waa soo baxaysaa xiina tadlucu kolkay soo baxayso bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooda ayay kasoo baxaysaa shaydaan labadiisa gees dhexdiisay kasoo baxaysaa waxayna idin goortaasna yasjudu lahaa waxaa u sujuudo al-kufaaru gaalada ayaa u sujuudo dadka qoraxda caabuda ayaa u sujuudaan marka salaadii markii uu yihi rasuulka ilaahay salaadda waxaad ka taqaana ee bar oo aniga aan ka jaahil ahay wuxuu nabigu barayaa sala allahu caleyh waali wasalama waqtiga awqaadda salaadda aan la tukanin ee la reebay in la tukado waqtiyadaas ayuu u sheegayaa rasuulka sal ll ly slam waa qeyb marka salaada ka mida ayuu ayuu wax kaga sheegay axkaamta salaada ku saabsan oo waxa uu yidhi oo markaa waxa uu leeyahay waqtiga ugu horeeya oo u sheegay waxaa weeyaan markaad salaada subax tukato salaada ka gaabsa ayuu yidhi oo salaada ka joog xataa tartafica shamsu qiida rumxin ilaa qoraxdu ay ka kor noqoto qiida rumxin oo cirka yacni qoraxdu si fiican ay usoo baxdo ilaa iyo waran afkiis oo kale waranka afkiis wax la-eg oo kale oo bimacnaa qoraxdu ay si fiican usoo baxdo markaa kadib iska tuko haddii aada doonto macnaha marka meesha ku jira saas waa idan marka waqtiga ay qoraxdu soo baxayso oo ay cirka foodiisa ay kala soo baxayso afka xilligaas oo kale lama tukado oo salaada waa la eh, awqaatu nahyi bay ka mid tahay fa inahaa iyadu wuxuu ku cileeyey marka nebiga tadlucu oo salaadda waxa layskaga reebay waxay tahay qoraxdu way soo baxaysaa xiina tadlucu markay soo baxayso bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdiisay kasoo baxaysaa waxayna idin kolkaasna yasjudu lahaa waxaa u sujuuda cabadatu shamsi waxayna idin kolkaasna yasjudu lahaa alkufaaru gaalada ayaa u sujuudo marka xilligaa eh, qoladaas marka gaalada usujuudo waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka eh, inaan gaalada la shabihin khaasatan cibaadaadka oo kale aan lagu shabihin eh, mas'ale kaleoo muhimna shaykhulislaam ibnu taymiya meeshaan waa ka sheegay oo waxa uu yidhi gaalada marka laleeyahay ha la khilaafo yacni muhimaddu ma ahan qofku waxaa dhici karta isagoo qalbigiis oo iska fiican yahayba ama ay dhici kartaaba inuunanba ogeynba waxaan gaaladu inay samayso isagoon ogeyn ayaa haddana laga reebayaaba taasna marka waxay kutusaysaa ahamiyadda ay leedahay mas'aladan oo man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ah ahamiyadda ay leedahay maxaa yeele waqtigan waxaa dhici karta dadka muslimiinta inay salaada tukadaan waa laga reebay yay u tukanayaan muslimiinta yay u tukadaanna ilaahay bay u tukadaan oo iyagoo qoraxda ma caabudayaano waa la ogyahay inaysan qoraxdii caabudaynin oo cidda ay caabudayaan waa allah subxaanahu watacaala siduu la ogsoon yahay haddana maca daalika iyadoo sidaas ay tahay ayaa laga reebay oo waxaa la diidayaa iyagoo alla caabudayo iyo gaaladiiyo qorax caabudaysa inay isku ekaadaan oo intay isku waqti ilaahay ee yacni sujuuddoodu inay isku ekaato oo muuqaalka sare ee daahirka ay iskaga ekaadaan ayaa la iska reebay bal waxaa dhici karta in badanoo dadka kamida ee tukan lahaa waqtigaas inaynanba ogeynba gaaladu inay xilligaas u sujuuddo qoraxda dadaan ogeyn baaba jira haddana iyagoon ogeyn waa laga reebay inay sidaas yeelaan marka waxaad dareemaya dadka dhahaya inay qaldan yihiin eh, marka la yidhaha war waxaan iska daa oo hadyigan eh, gaalada hadyigooda iyo dhaqankooda weeyaan shaygan eh, nabiga caleyhi salaatu wasalaam hadyiga gaalada in la qallido ama lagu daydo waa reebay wuxuu ku kuleeyay niyadeeda waa fiican tahay aniga de qofkan mu'minkaaba niyadiisa inay fiican tahay waa la ogyahay ilaahay inuu u tukanayo haddana maxaa salaadii ilaahay u tukanayo loogu diidayna waxa loogu diiday waxay tahay daahir ahaan inay isku ekaadaan ayaa la diidaya marka taa masaladaas marka inay dadka aada ugu baraarugsanaadaan baa muhim ah ayb marka waxa uu yidhi huma salli tuko fa ina asalaata salaadu markaasi mashhuudatun weeyaan mid la xaadiray mid la xaadiray wey fa ina asalaata salaada mashhuudatun mid la xaadirayo weeyaan maxduuratun goobjoog laga yahay yacnii xilligaas yacni tuko labada macno waa isku mashhuudatun maxduuratun waa isku macno xataa intii yastaqila dillu eh, hoosku uu markaa eh, xataa intii yastaqila dillu hoosku uu ka sara marayo birumxi yacnii waran uma markaa dabadeed uqsur uma qsur gaabso can salaati ka gaabso fa inahu maxaa yeelay marka waxaa weyaan xataa yastaqila dilu birumxi macnaha hoosku intuu ka kormarayo warankii macnaha waxaa weeyaan waktiga eh, xilliga zawaalka ee eh, qoraxdu ay cirka bartankiisa taagan tahay oo yacni shayga iyo hooskiisu ay isku dhexmaqan ay isku ay iska ay isku dhexmaqan yihiin xilligaas ayaa laga reebayaa haddana nacam uma qsur markaas gaabso cani salaati ka gaabso fa inahu maxaa yeele shaniye xiina idin markaasi tusjaru jahanamu jahanamo ayaa la shidaa xilliga zawaalka ay qoraxdu cirka bartankiisa taagan tahay jahanamo ayaa la huriyaa oo la shidaa marka sidaa darteed salaaddii in laga gaabsado way waqti zawaalka waa waqtiga yacnii cirka ay qoraxda bartankiisa ku taagan tahay oo duhurna aan la gaarin oo qoraxdu aysan weli iilanin xagga galbeed aysan u iilanin duhurka uunan soo gelin waqtigaa marka lama tukado ilaa yowma aljumca laga reebaya laakiin maalinta jumcada waa bannaan in la tukado maxaa yeeley asxaabu rasuulilahi intay salaada barqadii oo kale masaajidka intay yimaadaan ayay iska tukan jireen nabigana sala allahu calayh waali wasalam waa ka yidhi eh, qofku haddii uu salaadii tukado eh, waxa uu tilmaamay eh, qofku hadduu masaajidka yimaado kusoo hormaro oo huma markaa uu tukado intii markaas ilaahay u qoray ee salaad ah uu tukado marka inuu salaadda iska badsadaa la sunneeyaa markuu masaajidka xilli hore intuu yimaado salaadaa marka inuu iska tukado wado wado wado ilaa uu imaamka mimbarka kasoo koraayo marka dabcan zawaalku waa kusoo tooseysaa waana kusoo aadeysaa asxaabtana lagama hayo inay dib iyagu iskaga daayeen inay yacni intay banaanka usoo baxaan cirka ay fiirin jireenna lagama hayo nacam ayb nacam marka uma qsur can isalaati ka gaabso fa inahu maxaa yeelay xeena idin kolkaas alkan hoos u dejiye ayb fa inahu maxaa yeelay shani xiina idin kolkaas tusjaru jahanamu jahannamo ayaa la huriyaa fa idaa aqbala alfay-u hooska haddii uu soo qaabilo ee hooska uu yimaado fasalli tuko markaas fa ina asalaata salaada mashhuudatun maxduuratun mid goobjoog laga yahay weeyaan xataa tusalliya alcasra ilaa aada casarka ka tukato oo ilaa waqtiga casarka laga gaaro huma qsur gaabso cani salaati salaada ka gaabso marka salaada casar la tukada kadib weeyaane xataa taqruba shamsu ilaa ay qoraxda dhacdo fa inahaa iyadu qoraxdii taqrubu way dhacaysaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa gees dhexdooda ayay qoraxda ku dhacaysaa waxaa laga qaadanayaa marka markay qoraxda soo baxaysana shaydaan labadiisa gees dhexdiisay kasoo baxdaa markay dhacaysana sidoo kale sababkuna waxay tahay dadkan inay qoraxda caabudaan shaydaan baa markii hore faray shaydaankii baa marka wuxuu rabaa mar walbo sujuuddii inay isaga u dhacdo ayuu rabaa qoraxdii caabuda ayuu ku yidhi markay qoraxda soo baxaysa isagii baa meeshii tegaayo si sujuuddii ay isaga ugu dhacdo marka meel walbo ilaahay keyrkiis lagu caabudana shaydaan unbaa meeshaas joogo shaydaan bayna cibaadada u dhacdaa sida markii laata cuzaa sanamkii la dhihi jiray markii la burburinayey saxaabigii nabiga oo u diray sala allahu calayh waali wasalama uu yidhi meeshaas soo dumi gurigii ay ku taallay markuu dumi is waxaa uga soo baxday haween marka cajuuso ah qof suuraddiis leh oo yacnii basaasan oo iyada dhan yacni aada u foolxumo badan markaasuu wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh waali wasalam tilka alcuzaa cusihii la caabudi jiray taas waayo yidhi shaydaantaas waay nacam marka waa shaydaan oo isku soo suureeyey haween cajuuso oo waayeel oo marka basaasan oo kale isagaana marka loogu sujuudaa walidaalika meel walba ilaahay khayrkii lagu caabudo shaydaankaas baa un joogo oo sujuudda ay u dhacdaa naam ayb waxyaabaha marka qaraa-ibta aana shaydaanka unbaa ka sameeya meelahaas oo kale sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi dad baa waxay yidhaahdeen mararka qaar qubuuraha xaalaad waxaa jirto ee qof intuu soo baxo qofka uu khayaal yacni oo u muuqanayo meesha in qof kasoo baxay dhar cadcad wato oo yacni hab gaar ah u labisan oo dadkii marka malag ama wax lamida ay u malaynayaan markaasaan waxaan ku iri buu yidhi xaaladaasoo kale haddaad aragto aayatul kursiga akri bal inaad wixii sii aragta iyo in kale waa shayaadiin marka isku suureynaysa bani aadam iyo wax lamida fa innahaa iyadu taqrubu waa dhacaysaa bayna qarnay shaydaanin shaydaan labadiisa geeso dhexdooday ka dhacaysaa waxayna idin markaasna yasjudu lahal kufaaru gaaladaa u sujuudo mar haddii marka xukunka lagu celeeyay gaaladaa u sujuudo ah ku dayanina waa macnaheeda marka mukhaalafatu lkufaar waxaa weeyaan waa mas-alo aslu diin weeyaanba nacam in marka iyaga hadyiga muuqdee daahirka ah lagu khilaafo nacam sheikhulislaam liiqtidaa siraati lmustaqiim mukhaalafata asxaabi aljaxiim buu ka qoray qaala waxau yihi faqultu waxaan idhi yaa nabiy allahi ilaahi nabigiiso falwuduuu falwuduuu weyse falwuduu'a xadithnii canhu falwuduu'a faxadithnii ii sheeg alwuduu'a weyseqaadka canhu xaggiisa ii sheeg bal weyseqaadka wax igaga sheeg faqaala waxa uu yihi maa minkum rajulun rajul idinka idinka mida ma jiro yuqaribu wuduu'ahu weysadiisa soo dhaweysanayo fayatamadmadu luqluqanayo wayastanshiqu san daarsanayo fayantathiru biyaha sanka ka sayrayo ilaa haddii uu jiro kharrad way hoobanaysaa khadaayaa wajhihi wejigiisa gafafyaalkii ou galay iyo wafiihi afkiisa iyo wakhayaashiimihi iyo sanqaroortiisaba way hoobanaysaayo way daadanaysaa ayb qof yacni weyse qaadka igaga waran buu yihi qof ma weyse qaato biyo intuu soo dhaweysto luqluqdo sandaarsado ma jiro oo wejigiisa dhaqdo ilaa wejigiisa dunuubtii ou galay sanqaroortiisii afkiisii kulli waa daadanayaan weysaday la daadanayaan uma markaa dabadeed idaa qasala wajhahu wejigiisa hadduu dhaqo kama amarahu llahu siduu alla u faray ee u dhaqi maayo ilaa kharad way hoobanaysaa khataayaa wejhi wejigiisa gafafyaalkiisii min atraafi lixyatihi garkiisa darafyadiisa ama yacni hareerihiisay ka daadanaysaa macalmaa-i biyihii la daadanaysaa dunuubtii wejigana waxay la daadanaysaa dhibc dhibcaha biyaha uma markaa dabadeed yaqsilu yadayhi labadiisa gacmood ma dhaqo ila almirfaqayni ilaa xusullada ilaa haddii uu dhaqo kharad khadaayaa yadayhi labadiisa gacmood gafafyaalkii ay geysteen way hoobanayaan min anaamilihi bay ka hoobanayaan farihiisa foodooda macalmaa-i biyihay la hoobanayaan markay sidaan marka uu u dhaqo ee uu biyihii marka saa uga daadiyo farihiisaas ay biyaha ka daadanayay la daadanayaan dunuubtiisiina nacam uma markaa dabadeed yamsaxu ra-sahu madaxiisa ma masaxayo ilaa kharad way hoobanaysaa khadaayaa ra-sihi madaxiisa gafafyaalkii uu galay min atraafi shacrihi tintiisa dhinacyadeeda ayayayay ka hoobanayaan macalmaa-i biyahii la hoobanayaan uma yaqsilu qadameyhi buu dhaqayaa labadiisa cagood ama labadiisa gomadood ilal kacbayna ilaa anqawya ilaa anqowyada ma dhaqayo ilaa kharad way hoobanaysaa khadaayaa rijlayhi labadiisa lugood gafafyaalkii ay galeen min anaamilihi bay ka hoobanayaan faraha foodooda macalmaa-i biyihay la hoobanayaan fa in huwa qaama hadduu istaago fa sallaa uu tukado fa faxamid allaha tacaala alla uu ammaano wa atnaa calayhi ou alla ammaano wamajadahu weyneeyo biladii kii uu ku weyneeyo huwa isaguba lahu ahlun uu ahl u yahay wixii alla uu ahl u ahaa uu ku weyneeyo wafaraqa qalbahu qalbigiisa oo u faaruq yeela lilaahi alle tacaalaa sarreeyay ilaa insarafa waa gadoomayaa min khadiicatihi gafafyaalkiisa ka hay-ati yowma ka atihi ilaa insarafa waa gadoomayaa min khadiicatihi gafafyaalkiisa oo ka gadoomayaa ka hay-atihi hay-adii oo ahaa oo kale yowma waladathu ummuhu maalintii ay hooyadiis dhashay maalintii ay hooyadii dhashay sida ou ahaa oo kale ayuu dembi uga hoobanaya hadduu salaadiina ku daro halkan marka fadaa-il waaweyn oo weyse iyo salaada ka dambeysa ay leedahay yaa laga qaadanaya oo dunuubtiiba in lagu dhaafayo nacam dunuubtaan lagu dhaafayo culimmadu waxay u badan yihiin saqaa-irta inay tahay kabaa-irtuna marka ay toobo u baahan tahay sidaasaa loo badan yahay laakiinse sida hadda ka muuqata xadiidka meelihiisaan dambe ka hay-atihi yowma waladathu ummuhu maalintii ay hooyadiis dhashay maalintii ay hooyadiis dhashay markaa waxaa weeyaan dembi ma lahayn kabiire iyo midna ma lahayn dabcan faxadatha camru bnu cabasa camru bnu cabasa waxa uu sheegay bi hada alxadiidi xadiidkan ayuu xadiiday oo uu sheegay abaa umaamata buu u sheegay abu umaama saaxiba rasuulillahi sala ll ly slam nabiga saaxibkiisa u sheegay fa qaala lahu abuu umaama abuu umaama wuxuu ku yidhi yaa camra bna cabasa camru bnu cabasow undur bal fiiri maa taquulu waxa aad dhahayso fii maqaamin waaxidin hal boos yucdaa haada arajulu yucdaa la siinayo haada arajulu ninkan bal abuu umaamow iska fiiri buu yidhi hal maqaam hal weyse qaad inta lagu siinayo ninkan bal iska fiiri buu yidhi qaala camrun camar waxa uu yidhi yaa abaa umaama abuu umaamow qad kabirat sinii da waa weynaatay buu yidhi wa raqa cadmii lafteydiina waa jilicday waqtaraba ajalii waqtigaygiina waa soo dhawaado nin weyn baan ahay buu yidhi wamaa bii igumana wamaa bii mana ii sugna wamaa bii mana ii ahaanin aniga dhexdayda xaajatun wax dana iiguma sugna oo kamalihi an akdiba cala allahi inaan alla ku been abuurto tacaalaa sarreeye walaa calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalam rasuulka korkiisa inaan ku been abuurtana ayb marka walaa calaa rasuulillahi inaan ku been abuurtana ana wax dan ah kama lihi buu yidhi low lam asmachu haddaanan maqli lahayn min rasuulillahi aanan ka maqli lahayn sala allahu calayh waali wasalama ilaa maratan hal mar mooyaane ow maratayni ama laba jeer ow halaatan ama saddex jeer xataa cadda ilaa uu tiriye sabca maraatin toddoba jeer toddoba jeer haddii aanan nebiga ka maqli lahayn maa xadadtu ma aanan sheegeen abaddan weligay bihi xadiidkan maba aanan sheegeenba walaakinii samictuhu xadiidkaa waan maqlay buu nebigan ka maqlay akhara min daalika toddoba wax ka badanaan ka maqlay marka wuxuu leeyahy rasuulkii ilaa aniga abuu umaama markuu abuu umaama ma ka beensanaayo oo maaha inuu saxaabigan ka beensanaayo laakiin macnaha meesha ku jiraa waxa uu yahay yacnii bal si fiican iskaga fiiri buu leeyahay inuu iska hubsado ayuu doonayaa markaasuu wuxuu yidhi sidaas ma aha nacam oo haddii aniga aanan mar iyo labo haddii yacnii aanan xadiidkan nebiga aanan ka maqli lahayn hal mar ama laba mar ama saddex mar ama toddoba mar haddii aanan nebiga ka maqli lahayn maba sheegeen buu yidhi xadiidkan yacnii in badanaan nebiga ka maqlay waana ishubaa waay waanan ishubaa wax inaan nebiga ku been abuurta keenayana male bal waa weynaaday buu leeyahay ajalkaygii iyo waqtigaygiina ina waa waa waa waa hormaray laftaydii waa jilicday da-daydii waa weynaatee wax aan hadda nebiga uga been abuuranayaana mabaleba dabcan rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey qowluhu ou yihi jura-aau calayhi qowmuhu huwa bijiimin baa la akriyay jiim madmuumatin la goday wa bilmaddi baa la akriyay calaa wasni culamaa jura-aa saas nacam ay jaasiruuna iyagoo kuwa ku dhiiraday ah mustadiiluuna yacni ku kuwa yacni markaa ku kibirsan korkiisa ah hayru haa'ibiina iyagoon marka kuwa ka heybeysanaya aan ahayn nabiga sal alla ly slam yacni jura aa kuwa ku dhiiran weeyaan nebigay ku dhiiranaayeen haadihi riwaayatu riwaayadan almashhuuratu weeyaan midda caanka ah warawaahu lxumaydiyuna waa wariyey wagayruhu xiraa-un ayuu yihi xiraa buu wariyey bikasri lxaa'i lmuhmalati wa qaala waxa uuna yihi macnaahu hidaabun iyagoo caraysan dawuu gammin yacni murug iyo wahamin murug u saaxiiba qad ciila sabruhum bihi xataa ata xataa xataa fii ajsaamihim nacam oo markaa yacni sabarkoodu ou yani ku yaraadayba xataa ahara ilaa uu saameeyey fii ajsaamihim jirkoodaba uu saameeyey min qowlihim xaraa jismuhu yaxraa idaa naqasa haddii uu nuqsaamo min alamin xanuun dartii ou jirka u nuqsaamo aw qamin ama murug wanaxwi iyo wixii lamida yacni dadkaani sabarkii nebiga inta ku yaraaday ciriiri ku noqdaa jirkoodiiba laga dareemaaba nacam oo jirkoodiiba uu ku caatoobayba nacam saasuu u tawjiihiyey riwaayada xiraa-un calayhi qowmuhu laakiin jura-aa-uda mashhuur ah kuwa ku dhiiraday weeyaan markaas macnaheeda wasaxiixu sida saxiixana anahu biljiimi weeyaan jiim wa qowluhu bayna qarnay shaytaanin ay naaxiyatay ra-sihi madaxiisa labadiisa dhinac waalmuraadu altamthiilu weeyaan waa un tusaaleyn macnaahu annahu xiina-idin markaas yataxaraku shaydaanu waa dhaqaaqayaa shaydaanka iyo washiicatuhu kooxdiisa wayatasalladuuna way dirmayaan markaasoo dadka iyaga caabudo ayay ku dirmayaan wa qowluhu yuqaribu wuduu'ahuna macnaahu yuxdiru keenayo almaaa biyaha aladii yatawada-u bihi uu ku weysaysanayo wa qowluhu uu yidhi ilaa kharad khadaayaahuna huwa bilqaa'i lmucjamati weeyaan kha la haldhibiceeyey ay saqadad ay dhacaysaa waay warawaahu bacduhum jarad bay wariyeen meeshaas kharad ah jarad bay u wariyeen biljiimi wasaxiixuna bilkhaai weeyaan kha wahuwa riwaayat ljumhuuri weeyaan kharad in la akriyo waqowluhu fayantahiru ay yastakhriju ou bixinayo maa fii anfihi sankiisa waxa ku sugan oo min adan wasaq ah wanahratuna darafu lanfi sanka daraftiisa la yiraahdaa nahrada naam wacan abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu caleyh waali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi idaa araada allahu allah hadduu doono tacaalaa sarreeye raxmata ummatin ummad naxariisteed hadduu doono inuu ummad u naxariisto allah hadduu doono qabada nebiyahaa nebigeeda waa oofsadaa qablahaa iyada horteed buu oofsadaa fa jacalahu wuxuu u yeelaa <coughs> wuxuu ka dhigaa alle lahaa ummaddaa uu uga dhigaa nebigaas hortood umad ummadda ummaddaa ka hormaray faradan buu uga dhigaa ceelalyo iyo wasalafan iyo dad iyo mid ka hormaray buu uga dhigaa beyna yadeyha horteeda ayb alfarad waxaa weeyaan qofka yacni dadka kasii horeeyo oo biyihii iyo waxyaabahaas usii raadinayo maslaxadoodii kusii maqan weeyaan nacam marka ilaahay hadduu doono inuu ummad u naxariista nebigeedu ka hormariyaa isagiibaa marka masaalixdeedii iyo yacni shafaacadeedii iyo waxeedii usii diyaariyo nacam fajacalahu lahaa wuxuu uga yeelaa wuxuu uga dhigaa nebigaa faradan ceelalyo mid kasii hormaray iyo wasalafan buu uga dhigaa bayna yadeeha horteeda wa idaa araada hadduu doono halakata ummatin ummad halaag halaaggeed hadduu doono inuu ummad halaago cadabahaa waa cadaabaa wa nabiyuhaa nabigoodii nabi wa nabiyuhaa nebigeedana xayun isagoo nool nebigeediiba oo nool ayuu halaagaa hadduu ummad doono inuu alla hadduu doono inuu ummad ummad uu halaago fa ahlakahaa waa halaagayaa walxaal huwa isaga oo xayu nebigii oo nool yanduru eegayo fiirinayo fa aqara waa ugu qaboojiyaa caynahu ishiisa bihalaakihaa ummaddaa halaaggeeda ugu ilqaboojiyaa nebigii hadduu alla doono inuu ummad halaago nebigeedii oo joogo halaagayaa markaasuu nebigiina ku raaxaysanayaa oo ilaahay ishiisa ugu qaboojinaya ilqabow buu uga dhigaya ilqabowsi xiina kadabuuhu markay beeniyeen wa casow amrahu arrinkiisa ay ku caasiyeen amarkiisa ay ku caasiyaan sidaa buu yeelayaa nacam rawaahu muslim marka ummaddan waxaa ugu sugan rajaa ugu jira xadiidkan maxaa yeele nebigeedii eh, ma la halaagin isagoo nebigii oo jooga alla ummaddan ma halaagin nacam halaaga bal ilaahay waxa uu yidhi wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim buu ilaahay yidhi marka ummaddan ilaahay waa u naxariistay eh, naxariistiisa ayuu la doonay marka de qofka naxariistaas ka qadaayo da waa qof aan markaasi faa-iido badan aan lahayn rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey baabu fadli rajaa-i rajada fadligeedaba u baab yahay caddaynteeda halkan marka wuxuu ku xaqiiqadii rajada uga soo warramay halkan wuxuu ka gelayaa fadliga kusoo arooray rajada oo bimacnaa in ilaahay la rajeeyo fadliga kusoo arooray qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi ikhbaaran isagoo ka warramaya cani ilcabdi asaalixi addoonkii suubanaa wa ufawidu amrii ila allah buu yidhi wa ufawidu waan u bandhigayaa amrii aniga arrinkayga ilallaahi allaan u bandhigayaa ina allaha alla basiirun weeyaan mid arkid badan ayb ina allaha basiirun bilcibaad ilaahay waa mid arkid badan addoommadiisa ayb waqaahu llaahu alla waa ka koriyey sayi-aati maa makaruu waxay maleegeen shirqoolkii ay maleegeen xumaantiisii ilaahay waa ka koriyey ayb waa mu'minu aali fircawn ninkii reer aali fircawn ahaa ee mu'minka ahayo ummadiisii ka dhex kacay naseexada iyo khayrka u sheegay buu ahaa ugu dambeynna marka waa uu yihi fasatadkuruuna maa aquulu lakum wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad fawaqaahu allahu sayi-aati maa makaruu waxaaqa biaali fircawna suu'u lcadaab saasuu yihi allah subxaanahu watacaala markii marka uu wax u sheegay oo eh, dhinac walba wax ka tusaaleeyey ayaa wuxuu yidhi fasatadkuruuna maa aquulu lakum waxa idin leeyahay dib baad u garan doontaan ood u xasuusan doontaan wa ufawidu amrii ila allah arrinkaygana aniga ilaahay baan u bandhigay oo yacnii allaan tala saartay oon rajaynayaayo badbaado aan ka rajaynayaa markaas ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam anahu qaal waxa uu yihi qaala allahu caza wajalla alla waxa uu yihi ana anigu cinda danni cabdii bi ana aniga cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa ayaan ahay bii aniga ou imaleeya agtiisa malaha ou aniga imaleeyaa agtiisa ayaan ahay buu yidhi alla subxaana wa tacaala bimacnaa wixii ou iga malaystaan siinayaa weeyaan marka ilaahay xadiidka marka waxaa ku sugan in ilaahay wax fiican laga rajeeyo wax fiicanna laga maleeyo nacam wa ana aniguna macahu maciisaan ahay la jirkiisa xaysu meel yadkurunii oo igu xusayo wa ana aniguna macahu isaga la jirkiisaan ahay xaysu yadkurunii markuu ixusayo yacni waxaa weeyaan wuxuu alla kula jiraa dee ixaada iyo cilmi iyo ta'yiid inuu alla ayidayo maciyo khaas ah wallaahi baan ku dhaartay lallaahu alla afraxu bitowbati cabdihi addoonkiisa usoo laabashada oo usoo laabtay isaga waa kaga farxad badan yahay min axadikum midkiin waa ka farxad badan yahay yajidu helayo daalatahu baadidiisii ka dhuntay bilfalaati meel bahgooye ah ugaga dhuntay ayib oo qofku marka haddii meel lama degaana ay uga dhuntay gaadiidkiisii ama baabuurkiiba uu uga jabay meel lama degaana oo wax ka agdhowna aan jirin isgaarsiin uusa haysanin cuntadii iyo wixii u saarnaana meeshii yacnii cunto la-aanna uu soo baxo qofkaas haddaba mawd buu isku diyaarinayaa maaa haddii uu arka marka faraj haddii uu arka faraj daabadiisii oo kale u arkay qof e, gaadiid bau helay oo kale maalan de addoonkaas sida uu farxayo waxaa ka farxad badan allah subxaanahu watacaala oo kaga farxad badan markuu addoonkiis usoo laabto oo alla uu u towbad keeno nacam xadiidkan oo kalena hore usoo hormarayn waman taqaraba ilaya qofkaani iisoo dhawaada shibran taako ayib taqarabtu ilayhi waan u dhawaanayaa diraacan dhudhun baan usoo dhawaanayaa waman taqaraba ilaya diraacan qofkii dhudhun iisoo dhawaadana taqarabtu ileyhi waan usoo dhowaanayaa baacan baan usoo dhowaanayaa baacu marka waxaa weeyaan labada gacmood oo laysku darayo sidaas loo taagayo kale nacam saasay culamada qaar ay leeyihiin labada gacmood oo laysku daray oo marka qofka uu taagay dherer inta ay la eg tahay wa idaa aqbala ilaya hadduu iisoo jeestay isoo qaabila yamshi isaga oo soconayana aqbaltu ilayhi waan soo qaabila xaggiisa uharwilu anoo ruclaynayo ruclayn baan kusoo qaabilayaa mutafaqun calayhi xadiidkan marka waa soo marnay oo muslim eh, muslim baa soo saareen wahada lafdu ixdaa riwaayaati muslim muslim riwaayaadkiisa mid ka mid a ah, ee riwaayadiisii weyaan wataqadama waana soo hormaray sharxuhu xadiidkan sharxiisa fil baabi qablahu baabkii kan kasoo ka horreeyey wa ruwiya fi saxiixayni waxaa laguayaa lagu wariyey wa ana macahu xiina yadkurunii baa lagu wariyey xayu meesha ah xiina binnuuni baa la wariyey fii hadihi riwaayatin xaysu weyaan bithaai wakilaahumaa saxiixun labaduna waa saxiix waxaa laga qaadanaya marka xadiidka addoonku ilaahay inuu malo wanaagsan uu ka qabo oo qof hadaa qofka haddii uu mu'min yahay khaasatan weliba marka uu jiran yahay ee jiradiisu weliba ay u dhowdahay sakaraad marka lasoo xaadiro oo mowdkii uu ku yimaado malo wanaagsan inuu rabbi ka malaystaa laga rabaa nabiga caleyhi isalaatu wassalaam ninbuu u yimid jiran oo la hayo oo xanuun uu hayo markaasu wuxuu ku yidhi kayfa tajidu seed dareemaysaa maxaa sidee tahay markaasuu wuxuu yidhi akhaafu dunuubii dunuubtaydana waa ka cabsanayaa buu yidhi ilaahayna raxmaddiisana waa malaynayaa buu yidhi waxaan rajaynayaa naxariista alleh dembigeygiina waa ka cabsanayaa markaasu wuxuu yidhi mowqifkan oo kale labadaas qof ma kulmiyo ilaa wuxuu ka baqayana alle waa ka aamin yaalaa waa ka nabadgeliyaa wuxuu rajeynayana waa siiyaa marka addoonku marka markuu jiran yahay inuu malada ilaahay aada u wanaajiyo rabbi oo wanaag iyo khayr inuu ka malaysto maxaa yeele ilaahay cadaabkiisa waxba fali maayo isagiina marka waxaa laga rabaa isagoo yacni shaarid inuunan noqonin oo ilaahay mid ka sii cararaya uusan noqonin ee rabbi subxaanahu watacaala xaggiisa uu usoo jeesto malada marka alle guud ahaanna sideedaba ee dadka laba mala ayay rabbi ka qabaan dadna mala xun bay ilaahay ka aaminsan yihiin waa gaalada munaafiqiinta iyo wixii kale lamidka a ah, nacam oo ilaahayna waa ka sheekeeyo marka waxa uu yidhi yadunnuuna billahi hayra alxaqi dhanna aljaahiliya ilaahay bay waxaan xaq ahayn ka malaynayaan dhanni jaahili ah bay ilaahay ka malaysanayaan culummada marka dhanniga jaahiliga macaani badan bay ku fasireen xikmadda ilaahay in la duro oo kale waxay yani alla inuu wax samaynayo bilaa xikma in loo arko in la arko ilaahay dadka ahlu baatilka inuu u gargaarayo weligiis oo dadka ahlu xaqa weligoodba uunan u gargaaraynin in la aamino ilaahay diintiisa inuusan marnaba guul siinaynin nasri iyo waxba aanu siinaynin bal cadowga diinta un inuu ilaahay guul joogta a ah siinayo in la aaminaa ka mid a ah. ibnulqayim zaadulmacaadka wax badan buu ka sheegay markuu qaswat uxud uu ka hadlayo waxaa ka mid a marka waxay culammadu ay yiraahdaan qofka haddii uu fiiriyo isaga naftiisa wax ku saabsan heyrkiis wax ku saabsan marka uu eego waxa uu miisaan la isa saaro wuxuu garanayaa wax ka badbaadaya inay yar tahay arrintaas maxaa yeele nin walba xaaladda uu ku jiro islama rabo oo wuxuu isla rabaa wax ka wax kasii qiimo badan markaasu wuxuu leeyahay kaanahu in ilaahay subxaanahu watacaala uuna yacni haddii uu masalan xaaladda cilmiga uu ka joogo xaaladda uu ka joogo yacni eh, xaaladda uu ka joogo eh, maalka xaaladda caafimaadka uu ka joogo mid kastaa marka wuxuu rabaa inuu yeelo inuu gaaro yacnii eh, caafimaadkiisu intan hadda uu haysta inuu ka bato maalkiisa inuu ka bato cilmigiisa inuu ka bato eh, ka-anamaa marka ilaahay xikmadiisii iyo waxa alla oo usoo uu siiyey maba ku qanacsana dadka badankood hayruhu markuu fiirinaayona caynulxasaduu ku fiirina oo waxa uu keyrkiisa haysto inuu isaga helo isla rabaa qofkaasna uunan weligiis helinba uunan cid inay ka kormarto ma rabo maaha marka cilmiga iyo yacni iyo infaaqa khayrka maaha yani waxaan ka hadlaynaa adduunyada wax lamidka ah xaasidnimada noocaas marka heyrka inaad kula dhaqanto adiga midda aada haysana inaad rabto wixii wax ka badan un in lagu siiyo ka-anaka aa leedahay ilaahay muxuusaan ii yeelay oo kale waa dannu saw waay waa mala xun oo mala jaahili ah weyan iyada laftirkeeda taasay ka mid tahay marka wuxuu yidhi naftaada fatish oo isfiiri bal inaad ka badbaadaysa in kale dhanniga xun oo alla laga qabo subxaanahu watacaala ayb marka waxa uu yidhi eh, ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga malihiisaan ahay bi aniga oo imalaysto wa ana aniguna macahu isaga la jirkiisaan ahay xayu yadkurunii markuu ixuso wallaahi ilaahan ku dhaartay lallaahu alle afraxu waa kaga farxad badan yahay bitowbati cabdihi ou ku farxo addoonkiisa towbadiisa min axadikum midkiin waa ka farxad badan yahay yajidu helayo daallatahu baadidiisa helayo bilfalaati ka helaya meel bahgooyaa ama meel bahgooyaa lama degaana ku dhuntay waman taqaraba ilaya shibran qofkii iigu soo dhawaado taqarabtu ilayhi diraacan baan ugu dhawaadaa dhudhun waman taqaraba ilaya qofkii iigu soo dhawaado diraacan dhudhunna taqarabtu ilayhi baacan baac ayaan ugu dhawaanayaa waidaa aqbala ilaya yamshii mar walba naxariista allah ka badan yacni wa idaa aqbala ilaya hadduu xaggayga usoo jeestay yamshii isagoo soconaya aqbaltu ilayhi xaggiisaan usoo jeesanayaa u harwilo aniga oo markaa u ruclaynayo muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen sharxiisana hore usoo hormaray buu yidhi sheekhu wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma anahu samica annabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu maqlay qabla mowtihi intaanu geeriyoonin ka hor geeridiisa ka hor bihalaathati ayaamin saddex maalmood yaquulu isagoo dhahayo laa yamuutanna axadukum midkiin yaanu dhimanin ilaa walxaal huwa isaga oo yuxsinu danna malada wanaajinaya bilaahi alla ou malaynaya caza wajalla rawaahu muslim nebigu intuusan dhimanin saddex maalmood ka hor ayaa waxa uu yidhi war midkiin uusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malada u wanaajinaya ma ahani oo yacni wax fiican ka malaysanayo in alla uu janno gelinaayo cadaabka ka korinaayo oo ilaahay uu daryeel siinayo yacni u gargaarayo taa inuu alla ka malaysto wa nacam ee wax un keliya un inuu malaystaa ma aha yani waxaan ujeedaa wax daran inuu ka malaystaa ayb darajadu iyo khawfku waa isla socdaan horena waa uga hadalnay baabkii kan ka horreeyey oo qofka waxaa laga rabaa khawfna inuu leeyahay rajadan waxay ku anfacaysaa khowfna markuu kugu jiro laakiin rajadu hadday tahay inaad wax iska rajayso janno camalkeediina aadan sameyneynin de taas lama raba nacam taa lama rabo ayatmacu kullu mri'in minhum an yudkhala jannata naciimi noqona marka qof kastaa marka in janno layska gelinayo inuu iska damco wax camalana uuna u samaysanin taas waa iska yididiilowa wacan anasin radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo le qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi yabna aadam bani aadamow innaka adiga maa dacowtanii intaad i baryayso wa rajowtanii aa i rajaynaysid kafartu laka waan kuu dhaafay calaa maa kaana minka waxa korkaaga ahaaday oo adiga kaa ahaado dembi ah walaa ubaali umana aabayeelayo yabna aadam bani aadamow low balaqad hadday gaarto dunuubuka dunuubtaada canaana samaa ee samada saxaabe daruurteeda samada daruurteeda oo kale haddii dembigaaga u gaaro huma istakfartanii dembi dhaaf ah i weydiisatid kafartu laka waan ku dhaafay waa kuu dhaafayaa yabna aadam inaka adiga low ataytanii haddaad ii timaado biquraabi alardi dhulka muggiis haddaad iila timaado khadaayaa oo gafafyaalo ah uma markaa dabadeed laqiitanii aa ila kulanto laa tushriku bii shay-an cibaadada aadan waxba cid kale iila wadaajinaynin laataytuka waan kula imaanayaa biquraabihaa dhulka muggiis oo maqfiratan dembi dhaaf ah dhulka muggiis oo dembi dhaaf ah ayaan anigana kuula imaanayaa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waxaa la yidhaha asbaabu lmaqfira asbaabta dembi dhaafka keento qofka in loo dembi dhaafo asbaabaha keeno waxaa ka mida ya bna aadam inaka maa dacowtanii wa rajowtanii adducaau maca arajaa alla bari fara badan oo ilaahay la baryo rajana lagu daro alla bari yacni duco iyo rajo wada socdo ilaahay maxaa ka imaanaya kafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka waxa adiga xaggaaga ahaadoo dembi ah waa kuu dhaafaya walaa ubaali mana u aabayeelayo ilaahay leeyahay sababka labaad waxaa weeyaan yabna aadam low balaqat dunuubuka canaana samaa dunuubtaadu hadday gaarto yacni samada daruuraheeda huma istakfartanii istikfaar waay sababka labaad marka oo xadiidku uu tilmaamay haddaad istikfaar la timaado ilaahay waa ku dembi dhaafayaa istikfaarta iyadana waxay keentaa dembi dhaaf istikfaartuna sideedaba waxaa weeyaan waa dalabu lmaqfira ilaahay oo dembi dhaaf laga dalbo weeyaan nacam marka labadaas waa sababkii labaad kaasna marka istikfaarta iyo towbada haddii keligeed mid mid kastaa gaar loo sheego kan kale macnihiisa isagaa wato haddii istikfaarta keligeed la sheego macnihii towbadana iyada unbuu ku guda jiraa haddii towbo keliya la sheegana macnihii istikfaarta halkaas ku jiraa labadoo wada socda haddii laysku sheego wastaqfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi oo kale istikfaar iyo tawba labadaba laysla sheego waxaa weeyaan marka markaas laba macnoay kala yeelanayaan oo labada macno marka waxay noqonaysaa istikfaartiina markaas dalabu lmaqfira oo ilaahay yacni istikfaar laga dalba towbadana nadam iyo shalay iyo macnahaasay udhacaysaa markaas nacam tan saddexaad waxa ay tahay ya bna aadam inaka low ataytanii adaa ila timaada biquraabi alardi dhulka muggiis oo khadaayaa gafafyaal ah huma laqiitanii aa ila kulanto laa tushriku bii shay-an adoon cibaadada cid kale iigu daraynin waa tawxiid mid sababka saddexaad sababka saddexaad oo min asbaabi almaqfira waa tawxiidka huma laqiitanii laa tushriku bii shay-an marka dhowr sabab baa halkan adducaau maca arajaa waxaa kaloo lagu sheegay alistikfaar iyo altawxiid saddexdaasba waa saddex sabab oo dunuubta lagu dhaafo weeyaan nacam uma laqiitanii laa tushriku bii shay-an marka aa ila kulanta adoon shirki samaynaynin la ataytuka waxaan kuula imaanayaa biquraabihaa dhulka muggiis oo maqfiratan dembi dhaaf ah intii oo kaleo dembi dhaafa ilaahay siinaya aljazaau min jinsi alcamal rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan canaanu canaanu samaa bifatxi lcayni cayntoo la kordhigo weeyaan qiila waxaa la yidhi huwa isagu maa canna laka wixii kuu muuqdo weeyaan minhaa samada kaaga muuqdo ayb ay dahara wixii muuqdo weeyaan idaa rafacta rasaka madaxaaga haddaad kor u qaaddo madaxa markaa kor u qaaddo wixii kuu muuqdo meel dheer weeyaan waxa kuu muuqanaya wax weyn dabcan marka dembigaagu intaasba hadduu la ekaado laakiin shirki aadan alla kala hortegin baa lagu dhaafayaa rajaa leedahay waqiila waxaa la yidhi huwa saxaabu waa daruurtana waa la yidhi daruuraha wa quraabu lardina bidami lqaafi qaafkoo la godo weyaan waqiila bikasrihaa qiraabna waa la yihi wadamu asaxu in la godaase saxnimo badan oo ashharu caan ah wa huwa maa yuqaaribu wax dhadhoweynaya weeyaan mil ahaa buuxitaankiisa dhulka oo bimacnaa waxaa weeyaan quraabu lardi dhulka muggiis waa marka dhulka muggiis dhulku waa wenyahan baabu ljamci bayna alkhawfi waalrajaa khawfkii cabsidii iyo rajadii in la jamciyaa waxa kusoo arooray caddayntiisiiba ubaabyahay labadaba laysku dara marka sheekhu marka awel khawfkuu ku bilaabay cabsidii markuu ku cabsi geliyay haddana rajadiibuu kuu raaciyo kugu daray si aadan uquusanin dabadeed rajada alle la rajeeya fadligeeduu kuu sheegay hadda wuxuu ku baabka ugu dambeeya wuxuu ka dhigay labadaba in la jamciyo marka oo qofku uu ahaado xaalad bayna alkhawfi waalrajaa labadaas iclam ogow buu yidhi ana almukhtaara sida la doortay lilcabdi addoonka loo doortay fii xaali sixatihi kolka uu caafimaadka qabo an yakuuna inuu ahaado weeyaan khaa'ifan mid cabsanayo raajiyan alla rajaynayo labadaa inu isku daro nacam oo qowf keligiis lama rabo qof cabsi keligeed lama rabo oo aan rajo ku jirin rajo keligeedna lama rabo wax cabsiya aanay ku jirin wayakuunu qowfuhu cabsidiisu wuxuu noqonayaa iyo warajaa'uhu rajadiisa sawaa kuwa isku jin ah wa fii xaali lmaradi jirada waqtigeedana yumaxadu waxaa la barax tirayaa alrajaau rajadaa la barax tirayaa qofku markii de xaalkiisa uu khatar yahay oo dee dhimashadii uu ku dhow yahay rajadaa la badinaa markaas nacam allo aad u rajaynayaa waa madhabkan marka bacdi alculamaa baa qabaan madhabkan culamada qaarkoodna waxay qabaan fii xaali sakaraati almowt khawfka iyo rajada in la jamciyo markaas fii xaali sakaraati lmowt labada in la jamciyo axaadiis tilmaamaysana way jirtaa calaa kullin wa qawaacidu sharci buu yihi sharciga qawaaciddiisana oo min nusuusi ilkitaabi kitaabka nusuustiisa wa sunnati sunnada nusuusteeda iyo wagayri dalika mutadaahiratun weeyaan mid isu kaalmaysatay oo iskugu timid calaa dalika arrinkaas in la jamciyo khawfka iyo rajada qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi marka da khawfka keliyana waxaa ilaahay ku ya buu keenaa khawaarijtaa ilaahay ku caabudo wax rajaa iyagu aan qabinba rajada keligeedoo aan khowf la soconina murji adaa ku caabudo nacam labada qolowna xaqa u dhexeeyaa marka qaala allahu tacaala allah waxau yidhi falaa ya'manu kama aamin noqonayo oo kama nabad galo kama aamin noqdo makrallaahi alla makrigiisa shirqoolka alla subxaanahu watacaala ee addoommada iyagu shirqoolka kuwa ku dhaqma ee yacni khiyaanada badan alla uu ku jaazaynayo kama aamin noqdo ila alqowmu alkhaasiruun qoom khasaaray unbaa ka aamin noqdo yacni cadaabka alle waxaa ka aamin noqdo qoom khasaare un wa qaala tacaala alla waxau yidhi innahu shaaniye laa yey-asu ma quusto min rawxillaahi ilaahay naxariistiisa kama quusto ila alqowmu alkaafiruun qolo gaaloobay oo gaalowday unbaa ka quusato wa qaala tacaala alla waxau yidhi yowma maalin tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wajiyaalo wa taswaddu ay madoobaanayso wujuuhun wajiyaalo yani labadii waa la jamciyay dadkii xumaa iyo dadki fiicnaaba midna cabsi bay keenaysaa midna rajay keenaysaa ibnu cabaas waxau yihi tabyadu wujuuhu ahlisunna dadka ahlusunnati waaljamaaca wujuuhdooda ayaa caddaanayso wa taswadu wujuuhu ahli lbidcati waalfurqa dadka ahlu bidcada iyo furqada kooxaysiga iyo kuwaasna wejiyadoodu waa madoobaanayaanu yiri nacam tafsiirka ibnu cabaas saas wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina rabbaka rabbigaa la sariicu lciqaabi ciqaabkiisu miduu degdegayo weeyaan wa inahu isaguna lagafuurun mid dhaafitaan badan weya raxiimun u naxariis badan labadii marka waxaa la jamciyey muujibu alkhawf iyo muujibu rajaa wixii cabsida keenaye iyo wixii rajada keenaya meeshaas labadaba waa lagu jamciyey wa qaala tacaala alla waxa uu yidhi ina alabraara dadka baariyaalkaa ah, lafii naciimin bay ku sugan yihiin nicmo dhexdeeda wa ina alfujaara kuwa daacada ilaahay ka baxayna lafii jaxiimin jaxiimo dhexdeeday ku jiraan labadii waa la kulmiyey iyadana wa qaala tacaala alla waxau yidhi fa amaa man ruuxii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa waxa loo miisaamayo qofkay cuslaadaan xasanaadkiisu bato fa huwa isagu fii ciishatin nolol dhexdeed ayuu ahaanayaa raadiyatin laga raalliyahay ay mardiyatin yani wa amaa man ruuxii khafat ay fududaato mawaasiinuhu miisaankiisa wixii lagu miisaamaya qofkii xasanaadkiis uu yaraado fa ummuhu hooyadiis haawiya naartaas haawiya la yiraahdo weeyaan wal aayaatu aayaadka fii hada almacnaa macnahan dhexdiisa ah kahiiratan kuwa badan weeyaan fayajtamicu waa kulminayaa marka fayajtamicu waa kulmayaa alkhawfu iyo warajaa'uba cabsidii iyo rajadiiba fii aayatayni bay ku kulmayaan laba aayadood muqtarinatayni wada xiriiro aw amase aayaatin aayaad bay ku kulmayaan aw aayatin ama hal aayadba sida midan yani ina rabbaka la sariicu lciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim iyo kale labay ku kulmi karaan nabi cibaadii anii ana algafuuru raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaabu alaliim wahaakada nacam wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal waxau yihi nabiga low yaclamu lmu'minu mu'minka hadduu ogaan lahaa maa cinda allahi alla agtiisa waxa ahaado min alcuquubati cuquubo ah maa damica ma damceen bijannatihi jannadiisa axadun axad ma damceenba walow yaclamu lkaafiru gaalka hadduu ogaan lahaa maa cinda allahi alla agtiisa waxa ah min araxmati oo naxariis ah maa qanida ma quusteen min jannatihi jannadiisa kama quusteen axadun axad kama quusteen rawaahu muslim marka waxaa meeshii wada yaallo waay oo yacni naxariistii alle ciqaabkii alle meeshii yaallaan de ciqaabkiina muminku mu'minka dadaalaya hadduu ogaan lahaa yacni ciqaabka alle agtiisa ahaaday yacni waxaa weeyaan janno lama janno axad maba damci lahaynba gaalkuna hadduu naxariista alla arki lahay yani waxa weeyaan janno maba ka quusteenba cidna janno kama aanay quusateen oo nin walbaa marka sidii alla yacni in lagu raadiyo jannada ugu talagala ayuu la imaanaya rawaahu muslim wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal rasuulku waxau yidhi idaa wudicat iljanaaزatu janaazada haddii la dhigo waxtamalaha annaasu dadkii ay qaadaan ay xambaaraan aw irijaalu ama raggii ay xambaaraan calaa acnaaqihim luquntooda ay saaraan ay ku qaadaan tunka ay ku qaadaan fa in kaanat haddii ay ahayd saalixatan mid wanaagsan qaalad waxay dhahaysaa qadimuunii qadimuunii ihormariya ihormariya wa in kaanat haddii ay tahay hayra saalixatin mid aan wanaagsanayn hadday sidaa ahayd qaalad waxay dhahaysaa yaa weylahaa hoogeeda eh ayna xaggeebaa tadhabuuna bihaa aad la aadaysaan xaggeed u wadaan oo la aadaysaan yasmacu sawtahaa codkeeda waxaa maqlayo kullu shay-in baa maqlaya wax kasta ila alinsaana insaankii mooyaane walow samicahu hadduu insaanku maqli lahaa la saciqa waa miir daboolmi lahaa rawaahu albukhaariyu xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa aljamcu bayna alkhawfi waalrajaa cabsidii iyo rajadiiba in la jamciyo oo la kulmiyo maxaa yeeley hal xadiidaa labadaba lagu kulmiyey wixii cabsida keenaya wixii rajada keenaya labadaba idaa wudicat iljanaasatu haddii la dejiyo waxtamalaha naasu dadkii ay qaadaan aw irijaalu ama raggii ay xambaaraan calaa acnaaqihim ay ku xambaaraan luquntooda fa in kaanat saalixatan qaalat waxay dhahaysaa qadimuunii qadimuunii annagama maqlayna laakiin sida nebiguba uu sheegay <coughs> waxaa maqlaya wax kastoo insaanka kasoo haray ayaa maqlayaan wain kaanat hayra saalixatin haddii ay tahayna qaalad yaa weylahaa ayna xaggeebaa tadhabuuna bihaa aad la aadaysaan sidaabay dhahaysaa yasmacu sawtaha waxaa maqlaya kullu shayin shay kasta ila alinsaan insaankii mooyaane walow samicahu hadduu maqli lahaana la saciqa waa miir daboolmi lahaa rawaahu lbukhaariyu wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi aljannatu jannada aqrabu ilaa axadikum midkiin waa u dhowaansho badan tahay waa kaga dhowaansho badan tahay min shiraaki naclihi kabtiisa suunkeeda kabtiisa suunkeeda waa ugaga dhowaansho badan tahay oo iyadaa uga dhowba wannaaru naartana mithlu daalika sidaasoo kale weeyaan iyadana qofkii naarta waa uga dhowaansho badan tahay kabtiisa suunkeeda kabtaada marka suunkeeda de wax aada buu kugu dhow yahay jannaduna waa sidaas naartuna waa sidaas nacam marka waxay keenaysaa tani marka aljamcu bayna alkhawf waalrajaa oo haddii naartiina saa kugu dhowdahay jannadiina saa kugu dhowdahay dee inaad cabsato iyo ina allana jannadaasna rajayso kuu dhow naartaas kuu dhowna inaad ka baqdo waana waxa la rabo weeyaan nacam oo qofku marka inuu isku hadlayn beenbeena uu iskala yimaado ma fiicna laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahlilkitaabi man yacmal suu-an yujza bih walaa yajid lahu min duuni illaahi waliyan walaa nasiira ee qofku marka amaanida ummadihii hore iskaga noolaay waxna waa ku keeni waayeen oo ilaahay qur-aanka waa ku sheegaayo yahuudda inay yidhaahdeen lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda naartanna taaban maysa ilaa maalmo un la tiriye ma ahani waqaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kana hudan aw nasaara markaasuu ilaahay yihi tilka amaaniyuhum waxaas waa yididiiladooda un beenta ay yididiileynayaan weeyaan amaani waxaa la yihaha qofaan camal samaynaynin haddana wax fiican iska rajeeyo rajada laakiin sharcigu faraya waxaa weeyaan qofkan isagoo camalkii la imaanaayo ka in ku tartamaayo in looga hormaro aan ogolayn isla markaana yacni haddana rajadiina ay ku jirto oo wixii quudaraynayo damcayo marka intaa laysku helaa rajo la yiraahdaa laakiin haddaadan tawxiidkii ama daacadii midna aadan la imaanin haddana maca daalika aad iska samaynayso rajana aa iska leedahay taas maaha rajada waxaas amaani weeyaan rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam